bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo lixdanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri alxamdu lilahi rabi alcaalamiin والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل xaal وbعd waxaynu ku dhex jirnay dagaalkii xunayn xaaladaynu marayna waxay ahayd iyadoo guushii usoo noqotay dadka muslimiinta ah cabbaasna uu u yeedhay intuu nebigu faray kadib dadkii yaacay waxau uhi watafaraquu fii kulli wajhin meel walba way u carareen gaaladii laa yalwuuna calaa shayin iyagoo aan eegaynin waxba laa yalwuuna iyagoo aan milicsanaynin calaa shayin cidnaba min alamwaali waannisaa'i waddaraari dadkii iyo dumarkii iyo xoolihii iyo dumarkii iyo caruurtii midna dib uma eegin gaaladu kolkay yaaceen watabicahum lmuslimuun muslimiintiina way daba dhigteen waa daba yaaceen yaqtuluuna yaqtuluuna wayasiruun iyagoo laynaya qasaalanayana dadka qaarna qabanaya qaarna dilaya waa gaaladii reer thaqiif reer hawaasin eriyadii daa'if xunayn faakaduu nisaaa wadaraari dumarkiibay muslimiintu qabteen lalahaa durbaanada galaacoo iskaayadaba taaga gaaladu ay lahaayeen daraaridii caruurtiina way qabteen waasiruu waxay qafaasheen kaiiran min almuxaaribiin kuwii dagaalamayay in badanoo kamidana gacantay ku dhigeen waxa uu shaarixu ku laysa fii kutubi siyari annahum usiru asaruu min almuxaaribiin nimankii dagaalamayay in la qabqabtay kutubu sira ma sheegaan laakiin waxaa la sheegaa waharaba man haraba ciddii caratay un inay carartay wixii markaa hubsitee xoog lahaa way carareen wixii carari kari waaye dumar iyo maati iyo xoolo lahaana gacantaa lagu dhigay wa jurixa fii hada alyowm maalinkaa isagee xunayn waxaa la dhaawacay khaalid bnu lwaliid seeftii ilaahaye khaalid jiraaxaatin baaliga dhaawac xoog leh dhaawacyo culus ayaa la dhaawacay khaalid jiraaxaatin baaliqa ah. wa aslama naas naasun kaiiruun dad badan baa ka islaamay min mus min mushrikii maka gaaladii maka in badanoo ka mida baa islaamay lamaa ra'awhu limaa ra'awhu wixii ay arkeen daraaddii min cinaayati illaah ilaahay ilaalintiisa bilmuslimiin muslimiinta ilaahay sida uu u garab galay cinaayadu waxa weeye siduu awoodda u siiyey ee uu qastu u danaynayo addoomihiisa kolka ay arkeen ayay in badan yidhaahdeen ardiintana way hergashay kol hadday maka iyo daif bay isu martay meeshii wada qabatay waana ka ah oo kuwii yar hakaday iyo kuwii baxnaanada ku jiray iyo kuwii shakeeyey maalintii xunaynba way wada islaameen oo shayga guusha la ydhaha waa la dugsadaa shayga guuldarada la ydhahna dadku way ka cararaan waa dabeecadda bani aadamka haddii dadku ay guulaystaan ciddaa guulaysatay taageerayaal badan bay iska helaysa qofba waxuu isku qanciyaba haddii la guulaystana qof la guuldaraystana qofka guuldaraystay haba saxnaadee waxaa badato dhaliisha iyo ka gacantaagga haada ifham haada intaa galo faslu khiaab baa la idhaha waladii xasala fii haadihi alghaswa dagaalkan waxaa ka dhacay darsun muhimun cashar muhiima oo min duruusi alxarb dagaalada casharada laga barta ka mid ah. dagaalkan isaga xunayn cashar baa laga bartay buuhi muhiima oo ah fa ina haada aljaysha colkaa isaga ahee ee nebigu horkacayay dakhalahu waxa galay akhlaaqun kafiiruuna isku jir iyo jacbur badan akhlaaq khalqiga waa isku darka wa ina kaiira min akhuladaa dadka wax isku darsaday marka wax badan oo isku jir ah dad huwana bay ahaayeen kaiiruuna badan labiyo tobankaa oo ah min mushrikiina gaalo wa acraabin reer miyi xadiisii cahdin bilislaam iyo qaar islaamkoodu dhowaa dad iska weli aan islaaminba oo meesha dhex socday sideetameeye aynu kusoo xustay tiradooda dad reer miyiyahoo aan bislayn oo adadeegii iyo cunsurkii qabyaaladda iska xambaarsa dad kale oo weli iimaanku aanu ku daadegin oo ah wakti dhow islaamay laba kun baa ku biiray maka ka raacay nabiga calayhi salaatu wasalaam haaulaai dadka noocana siyaani cindahum agtooda waxa siman siyaani waa sawaaun bay isku mid yihin siyaani agtooda waxa siman siyaani cindahum nasru lislaami wa khudlaanuh guusha islaamka iyo guuldaradiisu waa isugu mid aa kolba kii guulaysta idinkala garan mayne guulaystaba in badani ku dhowda walidaalika sidaa daraaddeed ayay baadaruu degdegeen liawali sadmatin jugtii ugu horraysayba qacdii lagu dhuftay ugu horraysaba ila alhaziima nababaco sadmadu waa jugta tacshiiradii ugu horraysee la huwiyeyba may dhidbaninbe way dhababaceeyeen ila alhaziima hana haybsan waa orodba irkadeen markiiba halka qofka muslimka ahi markaa uu isku dayayo inuu dhidbado oo aan la riixin wakaadat waxay u dhowaatay tatimu alkelima kelmaddu inay ku dhammaystiranto cala almuslimiin muslimiinta in ceebtu ay raacdo ayay u dhowaadeen lawlaa fadlu llah ilaahay dheeraadkiisu haddaanu jirin maalinta ah wari baa raaci lahayd dadka muslimiinta ah falaa yenbaqii haddaba ma haboona an yakuuna fi ljeishi colka muslimiinta inuu raaco ilaa man yuqaatilu qof u dagaalamaya mooyaane khaalisan min qalbi isagoo daacadnimo qalbigiisa aa ku dagaalamaya liyakuuna si u noqdo mudaafican xaqan mid dhabnimo u difaaco can diini diintiisa qof dhabnimo u difaacay daacad ka tahay oo naf iyo maalba quuraya si uu noqdo falaa tamiilu nafsu oo naftiisu aanay u leexanin ila alfiraar inuu fakado khashyata maa acaddahu allahu isaga oo ka cabsanaya qofkani wuxuu ilaahay u diyaariyey lilfaariina kuwa baxsada ee fakada waxaa loo diyaariyo min aliimi alciqaab ciqaab kulul ah qalbigiisu waa inuu khaalis yahay hadduu maalintaa baqo ciqaabka ku dhici doono ee ilaahay agtiisa yaallo waa inuu ka warwarsan yahay almuhim qof muslimahoo wanaagsan oo hadaf iyo mabda ku dagaalamaya waa inuu taasaa laga faa'iidaysta hadduu laakiin qof maslaxad doonayaa meesha marayo ama meesha ujeeddo badanayd faraara leedahay guuldaraa ku iman karta dadka muslimiinta ah marka sidaasay tay arrintaasi waa arrin in gaalo la isu isticmaalana dee dhibkeeday leedahay oo waxay sabab u noqdaan dadka inay jabiyaan casharkaasaynu ka baran casharka labaadna horeynu usoo aragnayo wuxuu ahaa iscajabinta waxaa la yidhaha hadday dadku iscajabiyaan ilaahay awooddoodu u xil saaraa bal idinku waa iscajabiseena iswada baa la idhaha iswada laakiin markastay baahi muujistaan inay ilaahay u baahan yihiin in badan baryaan gacanta hoos dhigtaan warwarayaan nasrigaa u dhow markii dabeetana sidaa muslimiintii guushii ugu soo noqotay uma amara calayhi salaatu wasalaam nebigu asxaabtiisii wuxuu amray bijamci sabyi waalkhanaa'im dadkii maatida ahaa ee la qabtay iyo qaniimada in lasoo ururiyo sabyiguna waa addoomihii khanaa'imtuna waa maalkii soo ururiya buui dad iyo dunyaba waxaynu cadowga ka helay markii ay lahaayeen wayna dhiirinayaan dumarkiiyo xoolahayna daba socdaa hadiyabay soo dhaweeyeen bay haydeen wixii naga kala firdhi lahaa unbay soo dhaweeyeene inoo soo duuba wa wakaanat dheh waxay noqotay qaniimadii haddaba naxwa arbacatin wa cishriina alfa baciir afar iyo labaatan kun oo geela oo akara iyo in ka badan min arbaciina alfa shaah afartan kun oo adhiya wax ka badan wa arbacati aalaafi uuqiya iyo afar kun oo wuqiyadood oo min alfidati lacaga ilan ilaa lacagtiiba qasdadaha laga soo saaro lagu sitaa kiishash meel loo guuraba way soo rareenu ilaahay unbaa gunta kasoo fujiyey waxaasoo dhan baa la helay qaniimadii ugu badnayd bay noqotay fajamaca daalika kullah ama fajumica daalika kullah arrintaa ku waxaa lagu ururiyey fajumica daalika kulluhu biljicirraana meesha jiclaano la idhaahdo ee eryadaa lagu dagaalamayay ka agdhow ayaa xoolahaa mood iyo noolba iyo dad iyo duunyada halkaasaa lagu soo raseeyey wuxuu nabigu u samaynaya calayhi salaatu wasalaam maamulayaal mid dumarka maamulaya mid maamulaya ragga mid maamulaya lacagta mid maamulaya geela ariga looda kaasina shucab buu samaysanayaa iyo kooxo wax dhul dhacayaa ma jiro iyo wax la iska xadayo iyo wax la halqafayo ee way nidaamsan yihiin oo way tartiibsan yihin ilan dadka iimaan baa wada qofkuna hadduu iimaan leeyahoo mukhlis uu yahay isagaa istirayo barnaamij keenaya halka qofka bilaa iimaankii wuxuu barnaamijkii la dhigay uu burburiyo ama almushrikuuna gaaladii hubka sidatee yaacay fatafaraquu alaaa firaq saddex kooxood bay noqdeen wixii dagaalamayoo dhowr ku ahaa firqatun laxiqat bidaa'if qolo barigay usii kacdayoo ila xunayn daa'if way ka sokaysee daa'if bay ku beeramiye qalcadaheedi wa firqatun laxiqat binakhla qolo kalena meesha nakhlo laydhaa eeryadaa agteedaabay gashay wa firqatun caskarat qolana waxay isku urursatay biawdaas meesha awdhaas la yidhaahdo waa ereyadii hawaasin ay degaysay ee bariga maka weeye awdhaas reer hawaasin tuulooyinkoodii mid ka mid a ah, halkaa col jabay markuu colki jabay saddexdaa faraar bay noqdeen wixii wada socday ereyada ka dagaalamayay qoloba meel barkulan ayay ka dhigteen oo halkaasi ku urureen iyagoo ka tegey dumarkii iyo caruurtii iyo xoolihii iyo lacagtii iyo wixii oo dhan nin walooba allow ila bari keligii buu baxsaday waa tii dee ninkii odayga ahaa uu sheegay durayd odaygii meesha ka talin jiree dagaalyahanka waa kii inankan meesha hogaaminaya markuu la talinayen warkadaah dadkiiyo dunyada ha kaxaynine rag hadduu baxsado waxba ma joojiyaan rag didee waxba ma joojiye maati iyo xoolo la daba dhigay ma joojisaader ka adeerkadaabu haddaynu guusha helo kuwan waxba inoo kordhin maaya oo nin hubwatuunbaa wax ku kordhin kara hadday guuldara inagu dhacdana ceeb baa ina raacin ee ka dah waay waa kii diiday rasuulku sala allahu calayhi wasalam kama hadhayo col isuruursanaya maatidiisiina la haysto laakiin waa kan wuu daba dhigay sariya koox buu diray sariyada waxaa hogaaminaya abi caamir alashcari abi caamir oo reer yamaneeda abi muusa alashcari bay isku qoran yihin ninkaasoo taliyo ka ahaa guutooyinka mid ka mid a ah, ayuu yidhi colkan kaxayso oo qoladan awdaas isku urursatay weerar fa arsala calayhi salaatu wasalaam lihaadihi lfirqa kooxdan wuu nebigu wuxuu u diray abaa caamir alashcari ayuu diray lihaadihi lfirqa waa maxay waa firqadan awdaas isku urursatay ee ka mid ahaa qabaa'ilkii meesha ka dagaalamaye abaa caamir alashcari ayuu yidhi dhaqaaji fii jamaacatin koox kaxayso in urura kaxaysa buu minhum waxaa ka mida rag uu kaxaysanaya abim abuu muusa alashcari abuu muusa alashcari ayaa isaguna ka mid a fa saara ilayhim abuu caamir xaggoodiibuu u dhaqaajiyey xaggoodii ayuu u dhaqaaqay wabadadahum hilfuhu u qaaday allahuma axsihim cadada waqtulhum badada walaa tuqaadir minhum axada waa gabayga aynu soo marayni kumaa tirinayay khubayb ibnu cadid ninkii la dilayay baa marka badadan wabadadahum qoortuu ka wada guray waa laayay intuu helay wadafara wuxuu ku guulaystay bimaa baqiya macahum wixii agtooda ku hadhae min alkhanaa'imi khaniimadii intii yarayday sahay qaateen iyo midhmidhkii la haleelayna wuu ka soo riday waqad istushhida abu caamir abu caamirkii colkan hogaaminayay wuu shahiiday fii haadihi alghazwa dagaalkaasuu isba raacay inkii colka watay markuu iyagii jabiyey isna wuu raacay wa khallafa cala alghuzaati mujaahidiintii meesha weerarka wadayna wuxuu khaliif uga dhigay madax markuu sii dardaarmayey ibna akhiihi ninka ilmaadeer ahaayeena aba muusa alashcari saxaabiga abu muusa yihi war anagu socdaye colkaadaan kuga oga farajaca wuu soo noqday colkii daafiran isagoo guulaystay mansuura oo la taageeray taageero ilaahay isagoo helay ayuu soo noqday marka saddexdii firqadood ee qabaa'ilkii halkaase taqiif iyo hawaasni ay u qaybsameen qoladaasi halkaasay ugu dhamaatay khabaru haadihi sariyati fi lbukhaari marka bukhaari baa si wanaagsan uga warramaya colkaa qoladii marka iyagu daaif isku urursaday qalcaday galeen qalcado aada u adag oo xasiina oo nebigu intuu weeraro sideed iyo toban cisho gaadhkaayo rag badan ay ku dhinteen uu iskaga soo guuray oo farsamooyin kalea loo dega la yidhi si kaleha loo furfuro ayay galeenoo tiibuu ka waramayaa marka wasaara calayhi salaatu wasalaam nebigu waa socday biman macahu raggii la socday iyagoo raacay ila daa'if daaifna dee waad garanaysaa waa erileed buuro la yidhaah halkaasuu ihi balinageeya liyujahiza si uu tabaabusheeyo si uu isu kaba raaciyo wey calaa baqiyati xayaati taqiif qabiiladii taqiif la odhan jiray noloshooda inta ka hadhay ayuu iskaba raacinaya mar hadday diideen ilaahay iyo rasuulka waxay la socdaan shaydaane iyagiiyo shaydaan baa meel laga wada tuuraya liyujahiza tajhiizku waa tabaabushaa calaa baqiyati xayaati taqiif qoladii reer taqiif noloshooda inta ka hadhay buu doonaya inuu digta ka jaro gaalnimo daraaddeed iyo waman tajamaca macahum cidda ku biirto min hawaazin waa laba qabiilo waaweyn bay ahaayeen oo berigii hore carab oo dhan ka soo hoyda dee quraysh macri dagaalada soo dhex maray aad xusuusanta kitaabka bilowgiisa saqiif iyo hawaasin intii isku urursatay halkaa ayuu nebigu ku hinjiyey wa jacala calaa muqadimati colka xaggiisa hore wuxuu mariyey khaalid bna alwaliid khaalid laga maarmi maayo dhaawa culus baa gaalaha lagu leeyay haddana taliyuu ka yahay colka isagoo gaadiidkiisa fuushan buu nebigu horkacayidhi oo olka maamul waamara calayhi asalaatu wassalaam wa mara dheh nebigu wuxuu soo maray bixisni limalik ibni cawf annasr sida saxda ahay waxa weeye malik buu halkan yidhi cawf ibnu malik ayaana riwaayaadka qaarkood cawf ibnu malik ayaa ku taalay meelaha qaarkood laakiin sida saxdaha waxa wey malik inuu horeeyo oo aan cawf la odhanine la yidhaahdo malik ibna cawf annasr malik ibna cawf ninka la yidhaahdo soo maray meeshiis eh, xisni lahaa qalcadu lahaa faamara bihadi hala dumiye bui waa mushrimkii umadda halaageen qalcad yara uu ku gaban jiro godmulac u ahayd ayuu nabigu soo maraa wuxu uhi kan waxba inaan sii dhiya horta burburiya oo inta mar kale u galee wamara bibustaanin beer buu haddana soo maray lirajulin min haqiif qabiiladii haqiif nin ka midii u lahaa qad tamanaca fiihi uu difaac ka galay tamanac uu isku manciyey macnaha meel beerahoo uu lahaa oo hawrtay oo godad iyo dhir iyo waxlabu ku gaashaanta kuwii meesha ka dagaalamaya haqiif mid ka midi faarsala ilayhi markaa nebigu cid buu diro wuxuu ihi an waa soo baxdee wailaa haddaad soo bixi weydo xardaqnaa calayka bibustaani beertaadaan kugu ololin maalka waxa loo turayaa marka arrintiisu caadi laakiin cadowgu mar hadduu ku gabado guryaha iyo beeraha dee waa la raacin waa xaalad milatari wey famtanaca arajulu ninkii halkiibuu difaac ka galay beertii fa amara calayhi salaatu wasalaam bixarqi nebigu wuxuu faray hala gubo meeshoo dhan isku guba mujrim inoo dhex fadhiya halkaasoo colka mar labaad lasoo kaca dirqaynu ku baxsanee ma eh, kari karayno sidaa darteed masaalixda iyo mafaasida laysu eegaya marka dad mar walba danta muslimiintu maxay ku jirtaa ummadda badbaadadeedu ummaddan dhan ba halaagsamaysa haddii kan halkan lagu daayo naar iyo rasaas mid kasta ha lagu gubee naaraha ka waraabiya bu walamaa wasala almuslimuuna ilaa daaif ila aa'if magaaladii daaif markay gaareen muslimiintu oo maalintii uhorreysee seefta ilaahay ka dulbabate wajaduu waxay heleen asxaabtu iyo muslimiintu alacdaa cadowgii halkaa joogay oo qad taxasanuu bihi qalcad galay taxasunku qalcad bay galeen waadkhaluu macahum waxay halkaa la galeen quuta sanatihim sanad waxay cunaan raashin iyo biyo iyo hub waxba wixii oo dhan sanad baa la xaray oo la yidhi kol haddii iyo dee wixiina dhaafeen maxaynu sugi facaskara almuslimuuna muslimiintii waxay isku urursadeen qariib alxis qalcadda agteedii faramaahum lmushrikuuna mushrikiintii baa markaa waxay kusoo soo tacshiradeeyeen binabli leebabki leebabay ku soo daayeen ramya shadiidan ganitaan badan aad bay usoo toogteen muslimiintii xagga hoose joogay ilaan xagga sare weeye qalcaddu waa xaraabtaa daayeerkao kale oo meel godahoo wixii ay hoostooda arkayaan dhaqdhaqaaqahoo dhan halkaa ka kantarooli karayaan meel saray fuuleen markaasay binabl shadiidan leebkiibay kusoo ganeen xataa usiiba minhum ilaa muslimiintii laga asiibay macnaha ay dhaawacantay kaiiruuna in badan oo kamid a ah bijiraaxaat in badan oo kamid a ah muslimiintii dhaawac baaba soo gaadhayda halkay isku urursadeen bay eegteen oo leyb midhan la soo dhaceen minhum waxaa kamid aha ragga halkaa ku dhaawacmay cabdullaahi ibnu abibakr abubakr sidiq inankiisii cabdilaahi lo odhan jiray waqad daawalahu wuu ku dheeraaday jurxuhu nabarkaasi wuu la dheeraaday wuu bogsan waaye wey wuu bogsan waaye imtada bihi jurxu dhaawiciisaas wuu ku dheeraaday xataa amaatahu ilaa uu dhaawacaa u dhintay fii khilaafati abiih waktiguu abubakar sidiiq madaxda ahaa ilaa intuu nebigu noolaa laba sanoo nebigu sii noolaa dhaawac buu ahaa kadibna waktigii dambe aabihii madaxda u ahaa ee nebiguba geeriyooday kadib uu dhaawacii u dhintay ina abubakar sidiiq wa minhu waxaa ka mid ahaa ragga halkaa ku dhaawacmay daaif abu sufyaan ibnu xarb oo aada garanayso dee hogaamiyihii ahaa fuqiat caynu ishiisaa ayaa la fujiyey macnaa dhaawaca gaano il buu ka tuuray isagana waqad maata biljiraaxaat dhaawacii halkaa waxaa u dhintay itnaa cashara rajula min almuslimiin labayo toban nin oo muslimiinta ah intaan laba gelin qalcaddii ayaa tacshiradaha labayo toban baa ku dhintay wax badanna ku dhaawaceen walamaa ra'aa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kolkuu nebigu arkay ana alcaduwa cadowga halkan ku jiraa mutamakinun min ramyihim mutamakinun inuu suurtogeliyey oo uu hirgeliyey min ramyihim shiishkooda macnaha inuu makamsaday inuu suurogeliyey oo u sahlan tahay inuu halkaa kasoo toogto irtafaca wuxuu u kor noqday ilaa maxali masjidi daa'if alaan alaan imika masjidu daaif halka uu ka dhisay qofkii arkayba arkae oo meesha qalcadda ka durugsanoo barbar ka ah ayuu ihi war halkan wa way naga soo toogan karayaane meeshaa korayna geeya ee iyaga la siman irtafaca xagga kori nimanka kor inooga kiciyo waynu ka hoosaynaay wa daraba wuxuu u dhisay liummi salama wa zaynaba labadiisaa xaasna qubbatayni hunaag laba teendhoo yaryar buu uga dhisay oo teendha iska laablaabmaysaa jirtayo halkan ishraaqa ka tahay imika ayay ka ahayd masale ama idhiin harag ayay ka ahayd marka baasha haraggaa la iska laalaabanaya qodimana loo taagayaa dee dadku roob iyo dhaxanba laga gelaya lagu asturnaa marka laba teendhoo yarar buu dumarkan la socda asxaabta ee xaasaskiisa kamida udhisa wastamara alxisaaru thamaaniyata cashara yowma sideed iyo toban maalmood buu gaar ka hayay nebigu halkaa calayhi salaatu wasalaam lana geli kari waaye iyona isdhiibi waayeen kaana yunaada yunaadii fiiha kaana fiiha yunaadi intaaba waxa dhawaaqaya khaalid ibnulwaliid baa dhawaaqaya kuwa meesha ku jira wuxuu ugu dhawaaqaya bilbiraas soo baxa buu lahaa mubiraasku waa mubaarasadii waaryaadhahen yaa usoo soo baxaya dagaal war wax nool miyaanu idinku jirin oo wixii aynu isla naqaanay mubaarasada la odhan jiray usoo bixi karaa falam yujibhu axad cidina waa u jawaabi weydo nin waliba wuxuu uhi balaayaa kuu soo baxa buu nin waliba iskaga jiraa mubaarasada waa dhaqan ay carabtu lahaayeen oo haddii taa la waaye baaba ay noqon jireen wanaadaahu waxaa u dhawaaqay oo u jawaabay cabdu yaa layl cadiimu thaqiif cabduyaalay nin la oo sakiifu weyn wuxuu leeyahy laa yanzilu ilayka mina axad cid inooga soo kaa degi mayso laa yanzilu ilayka mina axad walaakin nuqiimu waxa aanu ku jiraynaa fii xisninaa qalcaddayadan fa ina fiihi waxa noo yaala min adacaami raashinka maa yakfiina sanatayni laba bilood wax nagu filan cafwan eh, laba sanadood waxa nagu filan sanatayni laba sanadood wax nagu filan ayaanu halkaa ku haysanaa nin ka dhimanaya oo kuusoo degaya ma jiro cabduyaalaylkuna waxa uu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ninkii maka ku daqray ee ku dilay ee addoomaha iyo dadka waalan ku saliday markii risaaladu bilowga ahayd bilowga markii uu risaalada nebigu ahay waa kii maka into dhowrkii sane u horreeyey maka aada loogu dhibay dabeedna wuxuu doonay bal inuu yaro aagbedesho qoladaa reer saqiife daa'if uu risaalada gaadhsiiyo markii uu tegey bay yidhahdeen waanu ku wanaajine halka noo yaro fadhiiso waxay soo abaabuleen mudaaharaad dadkiisu ka kooban yahay ciyaal iyo addoommo dhagaxaan sita kolkaasay shiid dabada u qabteen ilaa uu dhiiggiisii shariifka ahaa gaadhay cagihiisa iyo kabihiisa beri dambe caashi ay waraysatay nebiga ayaa waxay lahayd maalmihii adkaa ee quraysh kaa soo maray maalinkee kugu darnaa miyaad ku dartay buuhi maalinkii aan daa'if naftayda aan u bandhigay ninka la idhaahdo cabdiyaalayl cadiimu saqiif ninka cabdiyaalayl la idhaahdo maalintuu mu'aamarada ii diyaariyay maalinkaana miya waa kii nabigu isagoo meel u socdaba aan garanaynin cararay ama baxsaday dabeedna niman kalaa ka reebay waa kii eh, malagga buraha ilaahay usoo diray qisadaa xagga hore aynu kusoo marnay waarsalka iyagan aan ku jiraynaa bule mubaarasadii ma jirto maanta fa in aqamta haddaad khaalidow halkaa iska joogaysa buuli iska joog xataa nafniya haada acaam yafniya haada acaam ilaa raashinkaasi uu naga dhamaado khalajnaa ilayka waxaanu kuula soo bixi markaana biasyaafinaa seefahayaga jamiican annagoo dhan xataa namuuta ilaa aanu dhimanno can aakhirinaa kaayaga ugu dambeeya ilaa kaayaga ugu dambeeya can aakhirinaa maca aakhirinaa marka labadaas sano kadib raashinku naga dhammaadana adeer intaanu soo wada daadegno ayaanu idin ayaanu mitidi doonaa buuli ilaa ka noogu dambeeya dhimanayo ogeysiiskaasu isla soo dhiibay amara calayhi asalaatu wassalaam markaa nebigu wuxuu amar ku bixiyey bian yunsaba calayhim in loo rakibo almanjaniid madaafiicda fa nusiba waa loo taagay marka manjaniiquna dee madficii berigaasu ahaayo waa bir weyn ama laan weyn oo jilicsanoo afka ay kaga rakiban yihin kafado dabeedna intoo dhagaxaan iyo dab iyo wax lagu guro ayaa dib toban nin usoo qabanayaan markaasaa la yaqaanaa qiyaastay ku dhacaysana marka dib loo soo jiida aada usoo ciirtaa la sii daynaya waa lagu ganayaa sida dabinka sakaarad u booda soomaad arag muuqaalkaa dabinka sakaarada fig odhanaya ayay leedao meel dheer baa dabeetana boqolaal mitira ah, ayaa lagu tuuri karaya bahalahaasaa lagu rakibay ilaan technolojiyadu marba meel bay maraysaa wa waxay galeen jamcun min alasxaab asxaabtii nebiga in ka midihina taxta dabaabatayni laba dabaabadood bay hoosta u galeen liyanqubu alxesr si ay qalcadda u dalooliyaan dabaabaduna dee sida tan imika maahayna waa meelahay kasoo bilaabantay une waxa uu ahaa bahal intoo xadiida hoosta laga galo ayaa la wilaanwilinaya sida foostada waxaan la soo ridayo laabka iyo waranka ayaa lagaga gaashaamanaya daba sida loo sii duduucayo ama loo sii riixayo ayay hoos tegaysaa qalcaddii halkaasaa iyadii lagu gabanaya la qodaya ayaa la qodaya tanina dee waa tii oo lagu gabanayo unoo qori ka dhacayo oo la casriyeeyey dabaabadahani iyo tawaangidani waa tii oo la casriyeeyey dhowr nin baa markaa bahashaa la riixayo galay faarsalat calayhim nimankii reer saqiif waxay ku soo daayeen sikaka alxadiid muxmaatan binnaar baal kale oo xadiid ahayd oo dab lagu dab lagu shiday oo taa ka xoog badan bay ka hor keeneen xataa arjacuuhum ilaa ay celiyeen sika kuwaa wadooyin malaa wadooyinkii baasha la soo marinayey ayay iyaguna dab ka hor keeneen waa wixii lagu difaaci jiray un berigaana oo dabaabada ama duceedii ayay iyaguna soo diyaariyeen oo dab ah dabkaasoo marka lagu daadiyo dee xadiid kululaaday yaa ku hoos jiraya xadiidkaasi kola daasadii hoosta laga galay kol haddii dab lagu soo shubo iyaduna way kululaanaysaa way iskaga bixi dadkii ku jiray waa madfaceedii madfaceedii bay kusoo rideen fa amara calayhi salaatu wasalaam nebigu dhan kale uga wareegay waa la rogrogaya arrinka wuxuu falay an tuqbaca in la googooyo acnaabuhum cinabkooda wa nakhiiluhum iyo geetimireedkooda waar nimanku meesha rajay ka qabaane beeraha googooya bu beeraha geetimireedka iyo cinabka jarjara bal inay macnaha waxa weeyaan waa xarbu acsaab waxaa lala dagaalamayaa dareenkooda acsaabtaa lagu kicinaya bal inay yidhahdaan b waayo xoolahaan difaacmay soo daataan dhan kalu uga wareegay haddana waaya faqadaca almuslimuuna fiihaa qaطcan way jarjareen dariican aada u khatar badan sariican khatar ah xeel dheer gamtaasoo beertii oo la garaacaya isu baxday wu dabqay markaa tani fanaadaahu waxa u dhawaaqay ahlulxisn qoladii qalcadda ku jirtay baa halkaa ka yeedhay an dachaa lilaahi waliraxim war ilaahay baanu kugu dhaarinay iyo qaraabadaynu nahaye beeraha noo daabayna way damaqday dhaqaaluhu kuma sahlana ninka gaal la idhaa dhaqaaluhu kuma sahlana waaya fa qaala markaa nabigu waxau ihi adacuha lilaahi waliraxim kol haddaa dhaariseen iyo iska daaye uma amara dabeedna nebigu wuxuu amray man yuraadii qof dhawaaqa qoladiisii warbaahintu hi bal ku dhawaaqa waxaad tidhaahdaan bianna man kulla man taraka alxisna qof kasta oo qalcadan ka taga wanazala iskaga soo dega fa huwa aaminun waa la nabadgelinaya ilan xarbigu wajiyaalbadan yahay madfac un la soo maaha bal siyaasadaha nabigeega calayhi salaatu wasalaam intaasoo dhan buu ka weji wejibuu mar heshiis buu dhigayaa mar waa kan oo maalkoodii buu ataagayaa mar kala qaybin buu isku dayayaa waa dhinacyo kala duwan xarbigu waa waxa la socota oo hagaysa siyaasad ayaa hagaysa waan ogeysiis buuri meeshan dadka ku jiro nin alla ninka kasoo soo daadego halkaa waxba loo diran maayo islaamnimana xataa kuma xidhin inuu islaamana kuma xidhin ilaan cadowgu kuu midaysan inaad kala dirtaa wax dhan wey waatii aynu soo maraynay dagaaladii hore madiine ka dhacayay nin gaalada ka mid ahoo nebiga u yimid oo yidhi intaanan islaam waan islaamayaa laakiin intaan qarsoonahay maxaan kuu taraa iyaga utago kala jabi buuri dhanxiir ku noqo dee waa kii dhex gale yidhi kuwanaa soo duulaya kuwii kalena yidhi kuwanaa soo duulaya wallahi waa laydin qabanaya waaba la kala yaacayo fakharaja ilayhi nebigii waxaa usoo baxay bidcata cashara rajulan dhowr iyo toban nin ayaa soo daadegay intii kale laakiin way adkaysatay haddana dar mujrimiina meesha isku helay walamaa ra'aa calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu arkay ana tamanuca haqiif shadiidun difaaca reer haqiif inuu adag yahi tamanucu waa difaaca difaacii reer iyo gabashadooda iyo dhuumashadoodii inay adkaatay kolku arkay de isagiina hawlo badan baa sugaya maka in barnaamijkeedii la hagaajiyo muslimiintii loo noqdo oo meelo kale laga dagaal kalo wax badan baa sugaya dadkiina meeshan un kumadha odhan maayo nabigu calayhi salaatu wasalam markii u horreeyeyba markuu intaa arkay buu badbaadada ku dadaalay wa ana alfatxa furitaanka halkan daaif la furana lam yu'dan fiihi ilaahay inaanu idmin kolkuu arkay istishaara wuxuu la tashaday nawfal bna mucaawiya adaylami ninka magacaa la idhaahdo nawfal nawfal maalintan maka raggii islaamay buu ahaa boqol jir weeye soo jireenaho waayo araga dagaaladiiyo waxaan rugcadaa ku ah arbalkaalay arku noocii waxaan soo arki jira arbaltale fi dhihaabi aw ilmuqaam labadaasuu kala tashanaya fi dhihaab aw ilmuqaam dhihaabku war miyaynu meeshan iskaga dhaqaajinaa mise sidanaynu dul fadhinaa gaadh uga haynaa waa labada opshanu khiyaar kale ma jira wuxuu yihi wariae ma difaacan aynu ku jirnaa ma xisaarkan iyo cunaqabatayntanay nimankan ku haynaa mise waynu iskaga tagnaa bal ninkan eeg qaala ninkii wuxu uhi yaa rasuul allah saclabun fii juxrin kuwani waa dacawo ama dacaw ku jira godkiisii in aqamta akhadtahu haddaad muddo dheer dul taagnaato waad qaban doontaa had kasta ha gaadheen in taragtahu lam yaduraka haddaad iskaga tagtana waxba ku yeeli maayo dee ka soo odhan u baxsan doonaa ila waa baxsad waa fakadbe dee labada labada khiyaarba way noo siman yihin bu haddaynu gaar ka haynana halkaasaynu ku dili haddii kalena dacawgaasi markuu meeshaa kasoo soo boodo meelunbuu baxsan doonaa waxba ku yeeli maayo waay labadaba waa inoo furan yihin soo maaha khiyaarkuu nabigu qaatay waa ila waa l washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakal cala allah markuu mashwaradii qaatay go-aankiisi sidanuu noqday isagoo ilaahay tala saaranaya faamara calayhi salaatu wasalaam biraxiim markaa nabigu wuxu hi asxaabtii ay waa geedi dacwagu halkiisa ha ku jiro iyadoo halkaa aada ka faaidaysanayso dadka inaan la yaraysanin qofka dee muddo dheer islaamka kusoo jira iyo ka iminka ku cusub iyo yaryaraysi ma lahae in ra'yiga la ururiyo aaraada la ururiyo dadka khibradda iyo cilmiga loo tuhmayo siiba iyo waa aragnimada sidaasaanu ahaa dagaalo badan baa nebigu fikradu asxaabta ka qaatay lagu badbaaday oo aynu soo marayna sidii salman ulfarisi dee khandaqii fikraddii lagu qoday isaga lahaa xabaab mundir ah, iyo beder goobtii laga weerar gala isagaa lahaa marka ninkana sidaasu talada uga qaatay nebigu wa dalaba minhu bacdu saxaaba haddaba markuu nebigu uhi waa geedi meeshan mari weynaya asxaabtiisa qaarkood waxay ka dooneen an yadcuwa calaa faqiir inuu habaaro reer sakiif madficii marsiin weynaye kii ilaahay inuu ku dhaco habaar bay idhaah fa qaala markaa wuxuu ihi allaahumma ahdi sakiifan wa'ti bihim muslimiin xaggee ilahayn ugu dhufo xaggeeda kale ayuu isna ugu dhufto wuxuu hi allaahuma ahdi sakiifan ilaahay ow reer sakiif oo halkan naga galay soo hanuuniyo wa'ti bihim nookeen muslimiina iyagoo soo islaamay oo nagu soo biira halkaa waxaad ka arkaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka lexejeclada ugu weyn isaga ka qabay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum xariis aada buu idinku lexejeclaabaya bilmu'miniina ra'uufu raxiim ah, waa xariis buu dadkan ku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waa nebi naxariis badan oo dadku inay halaagsamaan ayuu isagu kala cararayaao inay hanuunaan weeye barnaamijkiisu ka loo taag waaye hanuunkaa loogu taag waaye iyo badbaadadaasunba halaagsanaya waad garan karaysaa meesha sideed iyo saddex wiig oo dhow dhow difaaca lagaga jiray intaasoo nin ku dhaawacmeen intaasoo nin ku dhinteen adiga intaan lagu odhanba habaar baad hor marka horeba ukhalaaweyn lahay in ilaahay halaago derigii hore ee ay soo dileen nabiga calayhi salaatu wasalaam imaka col baabu wataaye ee islaamku bilowga ahaa ee dhiiggu uu daadanayo ee malagga loo soo diray ee malaggu uhi aniga uxuli far haddaad doonaysa akhshabaynka labadan buurood ee hareeraha ka xiga ayaabaan isku dhufan doonaaba meesha gebigeeduba ha noqoto meel masaxane daaiftaasibe markaa wuxuu idhi iska daa waxa aan ilaahay weydiisanayaa inuu tagoogooda ka soo saaro qaar ilaahay keligii waxida oo mu'miniina ilaahay inuu tagoogooda muminiin kasoo soo rajaynaya sidii baa lay rajaha nebigu ku hirgalay calayhi salaatu wasalaam macnuu waxa weeyaan ma aha arintu xarbiga wada xarb eh, intiqaam argosi maaha caatifad iyo ku salaysa laakiin waa istaraatiijiyad weyn oo caalamiya ah oo ilaahay faro ummadaisi ku badbaadinaya halkaasi markaa nimankaa lagaga tegay sida xaaladooda ay kusoo soo ururtayna xagga dambaynu ku arki doonaa iyagoo muslimiinahunbaa kooxibo mar timid oo lasoo kala biriiqiyey markii dacawgii uu meeshii ka soo booday ee ayga la kala galay nin waliba marunbu maatidiisii soo doontu soo cararay taqsiimu sabi qaybsigii haddaba la qaybsanayay addoommaha iyo qaniimadii halka ah weliba sabigu waa dadkii dumarkii iyo carruurtii halkaa laga helay ila wada addoomay noqdeene qaybsigii la qaybsaday iyo bal hadda arrintoodii siday ku biyashubatay in markii ay soo islaameen uu nebigu u celiyey dadkii duunyadii inaa loo qaybiyo calaalka duunyada laftigeeda ay dib u qaateen bad waaya uma rajaca calayhi salaatu wasalaam ila aljicraana meesha jicraano la idhahduu nebigu tegey xayu taraka sabi waa halkii uu kaga yimi addoommaha faaxsaahu qaniimadiibuu tiriyey tirakoob war colkiina meesha nooga mas-uulihi tirakoob ha lagu sameeya buui wixii dhoon jabtay bay ahaayeen kuwani wixii meeshan laga helay balnoo tirakooba wakhamasahu wuu shanshaneeyey shanshanayntu dee waad garan afar qayboodna mujaahidiintaa qaadan meelna fa ana lilaahi khumusahu walirasuuli walidiqurba walyataama walmasaakiin ilaa aakhiri shantaa qolo wa acdaa minhu wuxuu ka bixiyey shay-an kasiiran in fara badan ayuu ka bixiyey liunaasin dad buu waxsiisiiyey dacufa islaamuhum islaamkoodu wuu daciifiyo weli aanu iimaankoodu buurnaanin kuwaa muxuu waxu siinayey yata'alafuhum bidalik wuu ku soo dhowaynayaa waalmu'alafati quluubuhum kuwa qalbigooda lasoo soo dhowaynayo wey hoohooya wa acdaa naasan dadna waxbuu siiyey lam yuslimuu weli aan islaaminba oo noocii meesha amaaguuraya eh. liyuxabiba ilayhim اlislaam si uu islaamka u jeclaysiiyo wixii iimaanyuugahaa kii bilaa ahaa ayuu ka fuur yeelaya raggii soo dagaalamayey labaatanayada sanana waa kanoo ha iska fadhiyaan buuri qaaraan weli islaamin halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa maalku inuu yahay seef laba af leh oo xagga khayrkana loogu dhufan karo xagga sharkana loogu dhufan karo ifsaadka ayaa loo isticmaali karaa maalka ay suuragaltay dadka qaarkood isticmaalaan dadka shariiriinta ah dadka qaarkoodna islaaxa horumarka islaamka marka qofka muslimka ah maalka wuxuu isticmaalayaa wejigaa wanaagsan ee xaqa inuu ku horumariyo diinta ku jeclaysiyo ku hor ku hirgeliyo sidoo kale sekada laftigeedana dee dadkan mualafatu quluubuma sideeda ka mid a ah. dadka soo islaamaya kuwa iimaankoodu daciif yahay qayb bay ku leeyihin oo la siinayaa liyuxabiba ilayhim lislaam kuwaasuu wax badan siiyey wa min alawaliin kuwa hore waxa ka mida waa kuwe laba qol aynu sheegnay qolada hore waxaa ka mida dee qolada islaamka ee islaamkoodu weli yaro heedadowga uu yahay ou circiraya waxaa ka mid a ah abu sufyaan ibnu xarb oo iminka soo islaamay dee acdaahu nebigu wuxuu siiyey arbaciina uqiyatan min adahab afartan uqiyadood oo dahaba ah, wa miatan min alibil iyo boqol geela bal xaguu kala dhigi waa kaas <laughs> wuu barbadhaaray boqol geela dee isaguna marka hore reer magaalna u ahaa oo lacagtii waa jeceliyi qurayshna wiyo geeliina wuu jeceliyi labadii uu jeclaa buuhi balduub waa kaas intana intana jawaan ku rido oo awrta ku rar boqolkaana kaxee islaamku uga faa'iideynaya riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan afartan waqeedood oo lacaga taasaanaad moodaa inay u badanta kadalika ibnaahu labadiisii inana saasoo oo kale ahaayeen mucaawiyatu wa yaziid labada ile mucaawiyana wuxuu islaamay sanadkane iyagana saasoo kale ayuu maaragtay ugu shubay qaar arkaxaysta buui lacagti iyo geelada annagu dad islaamo hagaagun baanu doonaynaa fa qaala lahu nebiga wuxuu ku yidhi abu sufyaan biabi anta wa ummi ilaahay aabbaha iyo hooyadayba ha kugu furto halkuu adiga kaa dilila iyaga ha dile laanta kariimun wallaahi nin gobe baad ahayd fi silmi walxarb heshiis iyo dagaalba Ah, baalka maalku wuu ka sanqarinaya qofka <laughs> wuxuu hi weligaadaanu gobonnimadaa kugu ogeyn buuri gobonnimadaas lahayd buuri haddii la heshiiyo haddii la dagaalamaba ya markii horena waad iska kaayadaysa iminkoonu islaamnaynu heshiinayna waadna dhargisa wa minhum waxaa ka mid ahaa raggaa xakiim ibnu xizaan xakiim ibnu xisaam acdaahu wuxuu siiyey nebigu waa raggii markaasoo islaamay ka abi sufyaan boqol ayuu siiyey iyo lacagtaa faraha badan fastazaadahu ii kordhi buu yidhiyo faacطaahu markaasi u biiriyu u kordhiyey waa laba uma istazaadahu mar saddexaad buu ii kordhiyo faacطaahu milahaa intii oo kale kaleu siiyey ya wuu daldalay un wa qaala dabeetana wuxuu yidhi oo sina dee xaggana khadiija ayaa eedow ah yaa xakiim bu ihi xakiimow waa muslim in luqad imika waxaa lagula hadli karaya sidii qofka muslimkaa loola hadlaya nebigu ula hadlay wuxuu uhi ina haada almaal xoolahani khadiratun waa cagaar xulwatun waa macaan warbaasha adduunyadaah bilicdeedu waa cagaar dhadhankeeduna waa macaan balse taa ku ogow buui waxaan se kuu sheegayaa buui ha macaansanin baashano ha bidhaansanine faman qofka ku qaato bisakhaawati nafsin deeqsinimo naf deeqsinimadeed oo qofka siinaya isagoo deeqsiya qofka lagu siiyo oo aan dirqiin buurika lahu fiihi waa loo barakeeya haddii xoolahan lagu siiyo adigoon dadka tuujinin oo aan kaga soo tuurin haddii lagu garto ilaahay baa qofkaa u barakeeya waman akhadahu qofka ku qaato xoolahan iyo adduunyadan biishraafi nafsin isagoo hanqaltaagaya oo kolba meelisa soo taagayo ama way ka leh lam yubaarak lahu fiihi ilaahay uma barakeeyo kaladii kii oo kalena wuu noqonayaa ya'kulu wax cunaya wax daldalaya walaa yashbacu aan dhargaynin kaasoo kale wax dabadiiroo kaleu noqonaya sida diirtoo kale waxaan se kuu sheegaya qaacidadan iga qaado walyad lculya gacanta sare khayrun min alyadi sufla gacanta hoose way ka khayr badantah gacantaadu tawaxbixisaa noqoto maanta laga bilaabo tawax qaadatayay noqon argobonimada ka raaca buri gobonnimadu waa aynkaasn baashan la jamciyo la ururiya maahe sidaasaanay tahay oo cumarna sidaasuu ku qanciyey mar uu cumar uu nebigu yii war waxanaa qaybtaadi e qaado qaar iga baahan sii buri isagu waxba imuu siyaadiyey sii toona mu odhana war waxaanu kuu sheegaynaa buri maa jaaka min hada almaali min gayri israafin fakulhu haniyan mariyan xoolaha wixii lagu siiyo iyadoo lagugu deeqay oo hambalyo iyo hungurimar uu leeyahay iska qaada buuli marka ishraafku ishraafkiyo dee hanqaltaagu waa la iska garanaya qofna intoo loo yeedhaabaa laleeya waxaana ama shaksi ha ku siiyo ama kooxi ha ku siiso wuxuu hadduu xalaal yahay hadduu xaaraan yahay dee mar walba waad iska daynaysa laakiin hadduu xalaal yahay oo lagu garto oo lagu qorsheeyo iska qaado ama taajir ahow ama lacagtaa doonaysa hayso adiguna dee ka jawaab haddaad adiguna wax awoodaysaad haysato dee ka jawaabo waa gacane abaalmarin bixi laakiin iska guddoomo ee waxaa la diidayaa hanqaltaag ana haahunaa inaad tidha adno way kan iyo may arkaysaan iyo iyadoo lagu arkayo fadhigaba inaad isasara sara taagto ala diidayaa faakada xakiimun almiata aluulaa wacdigii nabigaa maray iyo xikmadii marka boqolkii hore u qaatay wa taraka maa cadaaha intii kasoo soo hadhayna wuxuuhi iga dah intan intaa horun baad ii garatae wacdigiibuu markiiba dabiqay wacdigii ayuu markiiba ku camal falay dee haddaba aan mar hadday sidan arrinku uu yahay bal yaan macaansanin aan bidhaansanin inta Ah, sakhaawe iyo deeqsinimo aada igu siiseen ii garatay inta hore ahay laakiin inta dambe ku tuujiyey iga celis weeye bu waa iga celis saasaa loo baahan yahay oo daliilkiiba markiiba uu tabiqay uma qaala dabeetana wuxuu ihi xakiim waladii bacafaka bilxaq waxaan ku dhaartay ilaaha xaq kugu soo dirae laa arzau inaanan ka nuqsaaminayn arza waa nuqsaaminta axada bacdak cid adiga kaa dambaysa shayan walla waxba ma weydiista bui cid kaa dambaysa xataa ufaariqa dunya jeeran addunyada ka tegayo islaamnimadii baa ka dhab noqotay ballankiibuu xaqiijiyey waxyigiibuu ku camal falay dabeedna wuxuu i kol haddaad sidaa ay tiri qaatay bui qaatay wacdigaagaa qaata masiix baanu arkaya saacaddaa laga bilaabana qof dambe wax weydiisanaya ilaa adduunyada ka tegaya ma jiro nin labanna u ahaa xoolale waaya ballantii mahirgeliyo ma fuliyey ha fa kaana alkhulafaau khulafadii waxay ahayn bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam abubakar iyo cumar iyo khulafadii ka dambeeyey nebiga waxay ahaayeen yacriduuna calayhi waxay u bandhigi jireenay u dhiibi jireen xakiim alcadaa maalka alladii yastaxiquhu kaasoo uu ka mutaystay min bayt ilmaal baalka baanka muslimiinta uu ka mutaystay falaa yaakhudhu ma qaadan jirin muslimiinta berigii dambe waa la barwaaqaystay qof waliba wuxuu yeeshay inkam iyo e, dakli caama iyo mid khaasa wixii lasoo helo ee maalkaa lagu shubo waa loo qayb e, boqoley baa loogu qaybin jiray dabeedna ninba inbaa ku hagaagi jirta ninba waxbaa la siin jiray oo banka laga dadku mushaar joogtaabaa maaragtay la siiyey si ay u dhargaan madaxdu lama kala qaadanaysa wixii ay soo ururiyeen ummadda masaakiintooda iyo mujaahidiintooda iyo kuwoodii waxaasaa la siin jiray dabeedna wixii mustaxaqa ahaa wixii isagu lahaa ee baanka uu ka qaadan lahaa ee akownkiisa lagu shuba wuxu layguma hadleeyo horaan uga dhaartay buuli inaana cid waxba weydiisa ku aan leeyahay iyo ku kale iyo halkaa iga dhig waa lala daba socon jira waa dadka kale siiya bu aniga layguma hadleeyeen waa ballan uu nebi maxamed uqaadu diidaya inuu ka baxo ilaa uu aakhira jannada kula kulmo waacda calayhi salaatu wasalaam nebigu buu sii wadaaye wuxuu siiyey cuyaynata bna xisnin miatan min alibil ninkan cuyayno la idhaahdo isagana boqol geeluu siiyey waa raggii ilaa waktigan soo gaadhay wakadalika alaqrac ibna xaabis isna boqol buu siiyey waalcabaas ibnu mirdaas isna boqol buu siiyey intaa markaa labadan hore cuyaynat bnu xisnin kolkuu boqol siiyey aqrac ibnu xaabisna uu boqol siiyey ayaa cabaas ibnu mirdaas ayuu conton siiyey kolkaasuu gabay tiriyey wuxuu uhi wamaa kaana badrun ma wuxu uhi atajcalu nahbii wanahba cubaydi bayna cuyaynata waalaqraci wamaa kaana badrun walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi lmajmaci waman tu'khir ilyawma laa yurfaci wuxuu ihi atajcalu nahbii wa nahba cubayd cubaydku waa faraskiisa nasiibkaygii iyo kii cubayd bayna cuyaynata walaqrac ma cuyayne iyo aqrac baad ugu buuxisay buuli ila waatana way iga dhiman tahay <laughs> dhankaa markuu inuu dagaalamay oo faras leeya sheegay ayuu haddana xagga kala maray iyo abtirsimadii carabta wuxuu ihi wamaa kaana badrun walaa xaabis bedr iyo xaal waa labadaa nine horuu sheegay ee boqol boqolka ka qaatay awowyaashoodu may ahayn yafuuqaani mirdaasa fi lmajmac awowgay ah, mirdaas aabbahay mirdaas fagaaraha kagamay sarraynin hadda labadooda aabbo ama awow may ahayn kuwa ka darajo sarreeya marka fagaaro la isugu yimaado aniga aabbahay hadda raggaa la mustawaan ahaayo aabbayaashayana isku mustaway ahaayeen ma garanaya waxaad iga reeb wuu sii gudbaa wuxu ui waman tukir ilyawma laa yurfaci dee maanta qofkaad hoos u dhigtana cidi kor usoo qaadi mayso <laughs> nin af nin afla abaar ka baxa maanta qofkaad dee hoos u dhigto dee c v-giisu halkaasu istaagayaa buui iyo khalfiyaadkiisu berigiibuu konton la siiyo dee konton layaan ahaanin boqolaha markaasuu nebigu ku qoslo wuxuu uhi boqolka ninkaa loo dhamaystiro bii waaye waaya baa adduunku dagaalam baashaa odayaashaasi ay iska ahaayeenoo nimankaasi dabeetana xaalkiisa halkaas u mariyay waaya wa acdaa safwaana bna umaya safwaan ibnu umaya wuxuu siiyey shicban meel gol ah mamluu'an ka buuxa nicaman ah, ah, nacaman macnaha geel washaaan ari kaana ninkani uu ahaa ra'aahu mid arkay yarmuquhu weliba uu jeclaanayo safwaan waad garanaysaa waa ninkii yidhi aniga laba bilood ii kaad islaamnimada haddaad iska kay markii hore waxaan ahaa madluubiintii la raadinayay haddaad isaamaxday waad ku mahadsantay laakiin aan islaamka usoo fikira laba bilood afarba kasoo soo fikir buuri waa kii hubkana ka ammaanaysa dabeedna isagiioo weli aan islaamin ayaa markii u arkay in dadka wax la siisiinayo ayaa shicbigu waa meesha gol dhan oo laba buurood udhaxaysa eriya dooxo laba buurood udhaxaysa geelii aai daaqayuu soo sahansaday oo qaniimadiia macnaha kaana ra'aahu yarmuqu ramaqu waa jacaylka wuu soo arkay markaasuu soo jeclaaday fa qaala lahu nebigu wuxuu ku yihi hal yucjibuka haada oo miyay ku cajab gelisay safwaanoo xoolaha halkaa daaqaya oo adigan eegaye ku wareegaye qaala nacam haabuu qaala huwa laka dee warakaxayse bui haddaba allo waxaa halkaa daaqaya anagu noo joogaaye adaanu kugu wareejin fa qaala safwaan baa wuxuu hi maa daabat bimili haada nafsu axadin maa daabat may jeclaateen buui bimili haadaa kaasoo kale nafsu axadin qofna naftiisu iga walla inaanay tan u maxamed mooyaane wey qofna inaanu tanoo kale jeclaadeen ma daabat bimili hada nafsu axad wale qofna naftiisu tan ma jeclaateen maxamed laakiin waa ka ah sida ammaantii abu sufyaan oo kale rag waad ka baxday wey nina sidan ma yeeleen gobonimo wey wa kaana sababa islaamihi sababtu ku islaamay noqotay kolkuu dhan walba iska dhigay dhan walba ufoofiyey ayuu yihi dee ninkii waxaan ka soo fuleen xaggee dee lagaga hadhi kol boqolaal kale laga helana markaas sidaa uu boqolaalka u doonaya iimaanku qalbigiisa marka dambe degaya wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu ahaa yaqsud min haadihi alcataaya waxaanoo deeqa wuxuu uga jeeday ta'liifa alquluub qalbiga inuu ku soo jiido wa jamcahaa ku soo uruuriyo cala addiini alqawiim diintan toosan ayuunbuu doonayay dadka inuu ku soo oo dad diin le in la helaa buu dunyadan uga jeeday dunyada bixinteeda diin buu ku baadi doonayay halka dadka guuldaradu ay ku dhacdaa diinta lafteeda ay duunyo ku baadi doonaan wa haadaa arrintani darbun waa qayb min duruubi siyaasati diiniya siyaasadda diiniga qayb ka mida weeye in samafal islaamihii uu jiro iyo hay-ado samafal iyo dad muxsiniina oo dhaqaalaha ku bixinaya qayb ay ku soo jiidaan dadka islaamaya dib udejinna ugu sameeyaan kuwa islaamay kuwa gaaladu ay soo weerarayso ee ay doonayaan inay islaamka ka saaraan caqiid ahaan iyo fikir ahaan intaba ay kaga saaraan kuwaana in wax la siiyo oo lagu rardhigo marka muslimku maalkiisa halkaa hay-ado samafali ay leeyihiin annagaa samafalo gaalada muslimiinta ahayd inay kaga horeeyaan dhaqaalaha iminka intoo laga soo qaado gaalada hay-adahooda udhiibayso in hay-adahooda u udhiibaan bay ahayd oo dabeedna ay dadka muslimiinta ku maalgeliyaan gaaladana kusoo jiidaan wadamada gaaladana deeqda geeyaan laakiin waxaan o dhan waxaa keenaya kala adkaanshaha haddii laga adkaado waxaa intoo laga faramaroojiyaa arrin iyo adduuntoona ma haysidba arrin iyo adduuntoona ma haysid waay xataa jacala min asadqa xataa jacala aw jucila min asadaqaat sekadii waxaa laba la yeelayba qisman qayb lilmualafati quluubuhum kuwa qalbigooda la soo qayb baaba sekada u cayiman inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmualafati quluubuhum waa raqami misay ku jirtaa raqam arbaca inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmualafati quluubuhum kuwa qalbigooda lasoo dhaweynayo waa raqamka afraad waqad caada dalika bifaa'idatin cudmaa faa'iido weyn ba arrintan ka noqotay fa ina kaiiriina in badan miman ucduu fii hada alyowm oo dadkii maalintaa wax la siiyeah walam yakun walam yakunuu aan ahayn ushribuu fii quluubihim qalbigooda kuwa la cabsiiyey xub alislaam islaamka xubbigiisa kuwa qalbigooda la cabsiiye aan ahayn markii hore oo islaamka diidanaa markii wax la siiye saaruu waxay noqdeen bacdu intaa kadib min ajilaai lmuslimiin wa acdamihim muslimiinta kuwa ugu waaweyn ee ugu miisaan roon nafcan xagga dheefta muslimka kuwii ugu waxtar badnaa bay noqdeen intii ka dambeysay sida safwan ibnu umaya mucaawiyat bnu abi sufyaan alxaaris ibnu hishaam wagayrihim raggaas oo dhan de madaxdii muslimiinta markii dambe iyo kolkii la ridoobay dadkii wax ka qabanayay halgamay ee islaamka dabaqabateeyey ayay noqdeen oo rag waaweyn oo miisaankooda labay ahaayeenoo ummada wata kelmadooduna masmuuc tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo jiidaya iyaga iyo ummadda ka dambaysaba istraatiijiyadaa dheer buu ka lahaa waayo shaksi keliya may ahayn waayo halkaa marka uu marayo ayaa dabeedna xoogaa yaroo mucaaradahay nabiga ku kacday si qurux badan ayuu u daweeyey oo u cilaajiyey rasuuluna alxakiimu sala allahu calayhi wasalam allah subxaana wa tacala